godob godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran kulan dhegeystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kusoo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys soomaali sudanes hosbital s s h waa habeen axad soo gelayso taarikhdu waxay ku aadan tahay soddonka deseembar labaatan saddex qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamsi cabdi barre oo ka hadlayay amniga caasimadda muqdisho guud ahaan dalkaba ayaa sheegay in bilowga sanadkan magaalada muqdisho laga qaadi doono dhagaxaanta oo maalmihii u dambeeyey cabasho ay ka muujinayeen shacabka magaalada tan waxaan sugaynaa sidaan ku heshiinay hadday bishan dhammaatay oo janawari la gaaray waa in la qaado dhagxaantii aan ku heshiinay hadday bishan dhammaatay in la qaado sidaasuu heshiisku yahay waa la qaadayaa ilaah idankiis haddaba ma la joogaa xilligii magaalada muqdisho laga qaadi lahaa dhagaxaanta ay shacabku walwalka badan ay ka muujin jireen dhagaxdaas udhexaysa laamiyada ama laamiga wadnaha ama kan sodonka ee warshadaha yaallo inuu muhiim u yahay amniga iyo controolka caasimadda waxa soo galaya wax ka baxay laakiin kuwa kaleeto meelaha eh, macnaha badan ku dhisan iska yaalla sida ereyooyinka hoteelada horyaalla c i d do kale kuwa horyaalla safaaradaha kuwa horyaalla iyo kuwa maaragtay oo laga maarmi karo oo magaalada yani muuqaalkooda ka dhigaya meelo furina waxaan qabaa kuwaas in maaragtay la banneeyo balaqayn ku saabsan sida shacabka ay muhiim ugu tahay in dhagaxaantaasi laga horwareejiyaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa wadahadaladii soomaaliya iyo somalilan ku dhex maray dalka jabuuti sida uu muhiim ugu yahay labada waa dowladda federaalka iyo sidoo kaletaba xukuumadda somalilan qodobadaasi qodobo kale xubintii kalamaan iyo sidoo kale barnaamijka dhacdooyinka sanadkan sii dhammaanaya sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan suugaantaasi qaybaha dambe ee barnaamijka xog waraysi ayaad ku dhegaysan doontaan farsamadu waa sheekay anigu waa ayaan lawa mar kale iyo xog waraysi dhulka hooyaday waan qalbiga wa ku dheeryahay soomaaliya xuduudaheeda markan ka hadalno waa lowe ka soo bilow ilaa iyo raas jumbo raas kambuni maaha raas kambuni ay waxay u jirtaa raas boqol iyo kow iyo toban kilomitir macnaha soomaalidu waxay u baratay inay tidhaahdo min raas caseer ilaa raas kaambooli raas caseer markaad tidhaahdid waxaad joogtaa waqooyi bare ee soomaaliya unbaad joogtaa soomaaliya unbaad ku dhex jirtaa marka raas caseer maaha waa lowicadde ilaa iyo ras jumbo waayo haddaad tidhahdid raas kaambooni raas jumbo ayay waxay u jirtaa boqol iyo kow iyo toban kilomitir ama hal digrii ayay u jirtaa xanbarafaayo laguma oga dhamac kulaylkeed rabbi baa isugu dheelitiray cimila dheefteed dayigi jalleeca marquda kama dhirgaayaangebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo ku sixiliyo godob godob dhashiyo kala guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran gacal kala ka baxay godingodin ku taal hagaag dhegeystayaal aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya barnaamijkeena xog wareysi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre oo ka qaybgalaya kulan looga hadlayay amniga dalka gaar ahaan caasimadda muqdisho ayaa ra-isul wasaaraha waxyaabo ka hadlay waxaa ka mid ahaa sidii la iskaga kaashan lahaa amniga magaalada tan waxa uu sidoo kale fariin u diray shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan muqdisho inay kaalintooda muujiyaan xamse cabdi barre ayaa sidoo kale soo hadal qaaday in bilowga sanadkan laba kun afar labaatan waqtiga kooban uu inaga xigo magaalada muqdisho qeybo badan oo muhiima ah laga qaadi doono dhagaxaanta markii aan eh, isweydiinay maalin horena waan sheegay eh, annagoo kaaran joognaa sheegay eh, waxaan anoo xafiiska jooga muddo muddo dheer la ii keeni jiray report oo ku saabsan eh, wixii magaaladu xalay ku baray oo booliisku way keenaan marka waxaa jiray waxyaaba weligeyna aan dhibsan jiray mar walbana riboortka ku qoraraa haddana weli sii socda oo aada u dhib badan oo ku qoran in eh, aada riboort ku akrinayso xaafad heble waxaa lagu dilay hebel hebel dadki indhaha u ah hebel hebel saasaa la dilay saasaa la dilay kaasi eh, waa dhintay soo ma kii dilayna wuu baxsaday lama hayo marka waxaan noqonnay dad ku dhex nool wuu dhintay wuu baxsaday baan aniga ku noolna hebel wuu dhintay hebelna wuu baxsaday marka runtii markaan lahaa qisadaas ka sheekeynayay waxa waaye emotional baan ahaa dhibaato aada u weyn ayaan arkayay oo noo dareemayay marka qaarna ciyaar bay ka dhigteen annana marka ki yiri kale jiirkan ama baalka bisada la yidhahdana waa waa maxay bisadna waa ka ciyaar baalka jiirka ama dooliga la yidhahdana waa ka naf annana waxaa weeye xanuun iyo dhibaatada ay nagu hayso ilaahay baa og qaarna waxay ka dhigteenba wax lagu ciyaaro annagana dhibka ay nagu hayso in la yidhaahdo hebel hebel waa la dilay kii dilayna wuu baxsaday lama hayo dhibaato aada u weyn ayay noqotay haddaan waxaan waxaan wacay eh, taliyaha nabad gobolka banaadir waxaan ku yidhi sheekh ibraahim saalax dayfullah dadkii dilay ma la haya maya weli lama hayo soo weli ma socota marka weli way socotaa ha weli waa baxsadii waa socota ah, weli waa baxsadadii waa socota marka anigoo ammaanaya saraakiisha laakiin ilaa taa laga soo gebagabeynaya wax alla waxaad haysaan ma jiro ilaa aan ka halmaamayno hebel baa dhintay kii dilayna waa baxsaday ilaa qisadaas ay kasoo dhammaanayso waxaa weeye amnigeennu gacanta nooguma jiro waana runtii way xanuun badan tahay runtii aad bay u xanuun badan tahay yani qofkii waa la dilay kii dilayna awey ah lama hayo waagii hore waxaa la dhihi jiray kuwa aan maleeshiyaad aan haybtooda la aqoon ayaa berigaas waxaan rabnaa amnigu haddii isbeddel uu ku dhacay oo saxi waa in qisadaasi isbeddesho hadday taasi socoto weli wax isbedelay ma leh amni laysku halayn karo ma jiro macnaheedu saasuu noqonaa marka waxaan rabnaa arintaas inaan kulligeen aan shacabka soomaaliyeedna waan ka codsanaa in ciidamada amniga lagala shaqeeyo in kii dilayna wuu baxsaday kii la dilayna waa iska dhintay keliya ee arrintaa inaan soo gebagabayno oo loo sheego hay-adaha amniga waa la hubaa waa la arkayaa dad soomaaliyeedan baa ujeeda markay dilayeen dhinacay u dhaqaaqayeen arkayay kuwa waxay ogyihiin meeshay tageen kuwa waxay ogyihiin meeshay joogaan saacaddan ayay ogyihiin marka haddii aynu nahay dad muslimiin ah oo waxaa weeye inay noolaadaan raba oo sida adduunka bani aadamka u noolaanaan rabo siduu sheegay maxaan ku dhahaa xildhibaanku dee waa inaan sida bani aadamka usoo ribood dadkan mujrimiinta nagu dhex jiray inaan dhahan waynagu dhex jiraan laakiin weli intaaan wax qarinayno oo aan la sheegayn oo qaarkeen laga yaabo saacaddan inay shah la cabayaan ninkii ibraahim saalax dayfullah dilay weli darajada bani aadamnimada kaasi qofkaas wuu ka hooseeya shaki kuma jiro inuu ka hooseeyo bani aadamnimada ilahay baa sharfay laqad khalaqna linsaana fii axsani taqwiim bani aadamka ilaahay wuu ka sharaf badnaysiiyey xayawaanaadka kale waa xayawaan qofka intuu qofka ibraahim sheekh ibraahim saylax dayfullah dilay hadda shaah la cabaya ee og gurigiisa meeshuu yahay ee og meeshuu joogo ee aan sheegayn ee aan imaanayn ee aan soo ribood garaynayn qofkaas waxay kula tahay inuu ka mid yahay laqad khalaqna linsaan asfala saafiliintu ku jiraa uma radadnaahu asfala saafiliin soo ilahay ma dhihin shaki wuxuu ku jirin inuu kaasi asfala saafiliinta ku jiro ousan insaanka caadiga ahayn markaan leenahay war sida bini aadamka aan macnaheedu waxaa waaye ruulis qawaaniin qawaaniin ayay noloshu leedahay oo bini aadamku level uu ku nool yahaa jira oo ah xoolaha inuu ka sarreeyo in hum ilaa kalancaami bal hum adalu haddaan noqono mararka qaarkood bini aadamku xoolaha wuu kasii xun yahay wuu sii xumaadaa waa markuu ruuliska loogu talagalay ilaahay ugu talagalay markuu hoos uga dega waayo marka waa inaynaan hoos uga degin meeshii ilaahay noogu talagalay ee bani aadamku ay gaal iyo muslima meeshay ku noolayn xataa gaaladii baan kasii hoosaynaa way adag tahay in ninka madowga ah ee maraykanka ah ee black americanka wiilkiisu markuu jariimo soo galo ee gurigiisa soo galo inta uu booliiska la hadluu dhahaa wiilkayga waa ka shakisnaya waxbuu soo sameeyey kaale bal hala waraysto laakiin inagu kii sheekh ibraahim saalax dayfullah dilay baynu canjeerada la cunaynaa waana qarinaynaa waana ognahay sidee baan marka ku dhahaynaa anagu muslim baan nahay oo bani aadan baa nahay oo sax baa nahay saan ku dhihi karaa kaasaa gaal ahoo madow hoose ah, saan ku dhihi karaa kaasaa iiga dhow qawaaniinta iyo shuruucda iyo levelka loogu talagalay inay bani aadamka noolaadaan marka dadkeenu waan dunnay akhlaaqdii baa inaga duntay hoos baan galnay aan kor soo kacno caqligeenu hoos buu u fooraraa stiil waxaan u baahannahay caqligeenu inuu kor soo aado ayaan u baahannahay haddaan nahay shacabka soomaaliyeed guud ahaan anigoo mar kale aan ku celinayaa ee u mahad celinaya ciidamadeenna arrintaas shacabka soomaaliyeed ma qabato shacabka soomaaliyeeduna askarta ma qabato inaad qarisaan waxaasoo kale oo aad meel aada la gashaan ma qabato marka waxay la tahay inaan runta isu sheegno inay laga maarmaan tahay sidan aan ku jirinahay sax ma aha reer muqdishow reer muqdisho ibraahim saarax dayfula ninkii dilay soo saara wax war kale meesha yaalla ma jirto ciidamada amnigo ibraahim saarax dayfullah ninkii dilaa laydinka raba wuu baxsaday lama aqbali karo marka taas waa taas intaas aan ka dhihi lahaa waxaan sugaynaa sidaan ku heshiinay hadday bishan dhammaatay oo janawari la gaaray waa in la qaado dhagxaantii aan ku heshiinay hadday bishan dhammaatay in la qaado sidaasuu heshiisku yahay waa la qaadayaa ilaah iidankiis barshali strategiay magaaladu ku socotaa habbay u habeeyeen ciidamada amnigu inta la sugay amnigooda oo la isku hadlayn karo dhammaantood waa in laga qaada waana in weyn way badan tahay waa ognahay marka waxaan rabnaa in la qaado dhagxaantaas amni xumaday kow ka yihiin shacabkuna waa ka sheegteen annaga ha ka sheeganayna xataa shido waay marka amnigana waxay ku yihiin caqabad foolxumay ku yihiin magaalada waxaan rajaynayaa in la qaado haddii ilaah idhaahdo sida ugu dhaqsaha badan mar hadday bishan dhammaatay waa la qaadaa taas waa in la qaadaa walaalayaal waxaynu maraynaa marxalad kala guur ah ayaynu maraynaa runtii waddankeenu uu meel kasoo guuray oo meel uu uusan hadda ka hortaagnay taagnayn uu taaganyah waxyaabo aan awal hore inaga xaaraan ahaabaa xalaal inoo ah waa layna fiirin doonaa marka adduunyadu wayna fiirinaysaa marka markaan leenahay war sida bani aadamka aan u noolaano adduunyadii baynu ku biirnaye adduunyada obligationaa jiray iyo waajibaad marka waajibaadkii laynaga rabay inaynu gudano waa lagaa maarmaan deyntaa laynaga cafiyey waxaa inoo furantay windows weyn ama dariishad weyn oo inaga xidhnayd oo maalgashi ah oo dhaqaalo ah oo horumar ah ayaa inoo furantay waxay dadku inaga expect garaynayaan inaan meelahay ka yimaadoono kale noqonayn hadday noqotay qawaaniin hadday noqoto amni hadday noqoto horumar inaynu environment iyo bea ku habboon inaynu diyaarsanno ayaa laynaga rabaa waxaa laynaga qaaday cunaqabataynta hubka waad ogtihiin mas-uuliyadda ka dhalanaysa haddii lagu yidhi dayaarado soo gado oo taangiyo soo gado oo technolojiyad soo gado oo adduun soo gado oo saad rabta yeel oo waddankaaga amnigiisa sugo macnaha waxaa tahay waad qaan gaartay waad isku filan tahay qabiil qabiil ma tihid hubka gadan maysid dhici maysid burcad ma tihid shabaab siin maysid u geyn maysid waad qaan gaartay markaan takaaliiftii baad qaadi kartaa wey macnaha marka waa inaynu halkaas inaynu gaarno waay marka shacab sheekh ibraahim saylax dayfullah qaatilkiisii qarinaya waxaa laguma aamini karo waxaas laguma aamini karo marka waxay la tahay inaynu inaynu heerkaas gaadhno waa lagama maarmaan meeshaas inaan soo gaadhno waa laga maarmaan amnigaan la wareegaynaa amnigeenna dalkeenoo dhan ma waxaan kula wareegaynaa sheekh ibraahim saalax dayfullah ninkii qariyay inaan qarino mas-uuliyadda intaan leeg ma saasaan kula wareegi karaa maya marka waxay la tahay inaynu halkaas soo dhaafno inay laga maarmaan tahay mas-uuliyadda layna saaray ee caalamku ina saaray ee layna fiirsanayo aan ka soo baxno ciidamadeenna sidii hore iyo dhaqankii hore iyo wixii hore iyo noocii aynu u fakeri jirnay si aan ahayn inaan ufakarnaan loo baahanya waa inaan bedelnaa dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada walle waa dhab inaad wax maqasheen kaasi wuxuu ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barrow ka hadlayay sida ay muhiim u tahay in la sugo amniga caasimadda magaalada muqdisho haddaba ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo sheegay in laga qaadayo magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya dhagaxaanta ay shacabku cabasho badan ka muujinayeen sidee ayay muhiim ugu tahay in shacabka muqdisho laga qaado dhagaxaanta xaggee ayeyse tahay in lagu soo koobo arrimahaasi oo dhan waxaynu wax iska weydiinay maxamed xaadir nuure oo ah falanqeeye dhinaca ah ammaanka ah horta sida aan arkayno maalmihii ugu dambeeyey ama sanadkaad ugu dambeeyey xoogaa ciidamadu eh, waxay xoogga saareen in caasimadda yani waxyaalihii ugu waaweynaa ka dhici jira xakameeyaan eh, inkastoo waxyaalaha ilaa hadda sida ra-isul wasaaraha laftikiisu sheegana aan lagu guulaysanayn tahay in kooxahan caqabad ku ah nabad soomaaliya ee eh, mar walba ay geystaan faldamiyeedo abaabulan islamarkaana ay meesha ka baxsadaan laakiin sida kale caadiga magaalada weeraradii cuslaa oo ka dhici jiray oo dadka tarab tarabta u dhiman jireen waxaa muuqata in dowladda ay ku guulaysatay marka arrintan haddii sidaa hadda ay sheegeen oo si wada jira ah hadda loosii wawajaho ama xoogga la iskugu geeyo waxaan se karnaa wuxuu meesha eh, ka bixi doono eh, cabsida iyo amni darada iyo qalqalka qofka soomaaliga caasimadda ku nool inuu dareemo eh, dabcanna waana rajo aan isleenahay hay-adaha ammaanka iyo dowladda federaalka iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed iskaashigooda ayay ku imaanaysaa waxayna ku xiran tahay habka iyo hanaanka ay u howlgalaan iyo shaqada siday u galaan ah, inkastoo ciidamada soomaalidu dhaqankoodu markaad fiiriso dadka qaarkiis ee dareemo iyo waxyaala ku sheeg sheegaan oo maaragtay isjeclaysan haddana ilaa xad boqol kiiba boqol ah, waxaan isdhihi karnaa eh, rajada iyo amniga caasimada iyo sida hadda u howlgelayaan eh, maxuma sida istraatiijiyadda cusub ay la imaan doonaanna dee waxaan hadda ka hordhici karna maane waxay ku xirantaha inaa saddexda bilood ugu horeysa aan haddii sida ra-isul wasaaruhu sheegay iyo mas-uuliyiintaba eh, la baajiyay qaraxyadii iyo weeraradii dhici jiray dilalka marmar ka dhaca ee tooska ah dadka mas-uuliyiinta dowladda iyo dadka caadiga loo geysto sidee ciidamadu iyaguna uga hortagi karaan ah, dabcan kaasi waa waxa keliya oo loo baahan yahay in xoogga laiskugu geeyo waayo maxaa yeele marka amni laga shaqaynayo waxyaalaha ugu badan oo la xakamayn karo ama eh, aada loogu taxadiri karo waxa weeyaan yani weerarada muuqda oo tooska hadday noqdaan weerar toos u dhaca ama waxyaalahan lasoo agaasima ama susaybamka ha noqdo laakiin waxa adduunyada aadka waqtiga qarashka loogu bixiya waa shirqoolada dilka ah oo yani la geysto ama magaalooyinka dhaco marka caasimada soomaaliya dabcan arrintan muddo dheer ayay ka dhex jirtay oo dadka soomaaliyeed lagu ugaarsanayay weli maalmihii ugu dambeeyey markay dadku kalsooni isku abuuraan oo meelo istegi jirin ay tagaan in dhibaato loo geysto ayaa imaanto marka lagu hortegi karaa ama lagu xakamayn karaa de magaalada waa caasimadii muqdisho degmo walbana waa la yaqaanaa degmada waxeeleedaha gudoomiye waxeeleedaha gudoomiye waaxeed waxeeleedaha gudoomiye tabeele marka waxaan umalaynayaa in istraatiijiyada xagga amniga laga aadi karo oo maaragtay eh, wax natiijo saxna laga gaari karo lakiin eh, sida hadda ciidamadeena ay inta badan waxay ugu badan yihiin ama muuqaalkooda ku badan yaha meelaha laamiyada ah eh, faldambiyeedkana inta badan laamigu ka bilaaba oo ka dhaca laakiin xaafadaha lagu soo abaabulaa haddaanan xaafadihii gudaha loo gelin ama xaafadaha laga warheynin way adkaanaysaa in maarata natiijo sax la gaaro dhibaatada ama weerarada hadda dhacana masaajid nin kasoo baxaya ama nin xaafad dhex maraya ama mid gurigiisa joogo la dilayana waa unu xaafad dhexdeeda ka dhacaya marka waa in dareenka eh, ku aadan habka loo aga looga hortegayo eh, falalka abaabulan ee eh, noocaasa waa in laga dhex bilaabo xaafadaha dhexdooda dadkana maaragtay wacyigelin iyo la siiyaa attention maaragtay wax walbeeto dareenkooda ku cabiri karaan ciidamadana ay dhibaatada ka daraan shacabka soomaaliyeed maalimo guddima waxaan arkaynaa askarta soomaalida in maaragtay eh, eh, dadku ay maaragtay culays ku yihiin waxaa laga yaabaa in aad aragto yani dhaqan laga soo gudbay oo labada kun iyo labaiy tobankii la isticmaalaya iyo kasii horba xilliga cabdulays oo ahaa dadka in guryaha laga soo saaro banaanka lasoo tubo kadibna waqti badan laga qaado dadka la gaarsiiyo heer ay maaragtay dowladnimada ay ka xiisa dhacaan ama ay culays u arkaan marka waxaa fiican eh, caasimadda waa nabad meel kasta xarun ciidana ku taalo askarta meel walbay ka howlgeli karaan waqtigan waxaa loo baahan yahay in hay-adaha intelligencega muqaabaraad shaqeeyaan booliiskana kaalintiisa qaato lagana istaago in sagaal saac iyo sideed saac guri inta loosoo daato dadka inta lasoo aruuriyo barxad laisku keeno nalal lagu daaro dadka maaragtay la geliyo yani argagax lagu abuuro laga sii daayo si loo kasbado kalsoonida shacabka shacabka iyo dowladdana ay iskugu xirmaan natiijadaasi waxaan isleeyahay haddii xoog la saaro waxaa ka imaan karta natiijo saxa oo aada u qurux badan waana rajaynaya in la gaari doono waxyaabihi ra wasaaraha soo hadal qaad waxaa ka mid ahaa in muqdisho sanadkan eh, waqtiga kooban uu ka harsan yahay laga qaadi doono dhagaxaanta oo caqabad badan dadku ay ku hayeen cabashana ay kasoo yareen muddooyinkii dambe eh, dhagaxyadaas hadii la qaado maxaa iska bedelaya isleedahay amniga magaalada eh, dhagaxyada labaan u kala qaadaynaa dee dhagaxyana waa kuwa muhiim tahay ah in magaalada laga qaado maxaa yeeley bilicdeeda isku socodka dadka iyo laamiga maaragtay yani isticmaalkiisa saxmad ku keeneen horta kuwaas in laga takluso waa wax in lasoo dhaweeya mule laakiin dhagaxda kaleeto ee laamiyada yani isgoyska ilaa isgoyska inta udhexayso oo sida waddada wadnahoo kaleeto waddada warshadahoo kaleeto dee kuwaas waxaan isleeyahay dhagax iska daaya xataa waxaa aniga talo kusoo bixin lahaa in la xeraba jeedadka noocaasa adduunyada kama jirto yani magaalo u samaysan sida maaragtay looto looto ama luuqluuqyo caasimada soomaaliya waxay u dhisaan garaysan tahay qofka kasoo dhaqaaqa isgoys wuxuu heli karaa in yani toban jid uu ka jiirado heli karaa magaalooyinka caadigaana way adag tahay oo labada isgoysta udhexaysa in wadooyin badanoo lagu kala leexda lahab marka waxaan qabaa si amniga loo sii xoojiyo dhagaxdaas udhexaysa laamiyada ama laamiga wadnaha ama kan ee warshadaha yaallo inuu muhiim u yahay amniga iyo controlka caasimadda waxa soo galaya wax ka baxay laakiin kuwa kaleeto meelaha eh, macnaha badan ku dhisan iska yaala sida ereyooyinka hoteelada hor yaalla c i d do kale kuwa hor yaalla safaaradaha kuwa hor yaalla iyo kuwa maaragtay oo laga maarmi karo oo magaalada yani muuqaalkooda ka dhigaya meelo furina waxaan qabaa kuwaas in maaragtay la baneeyo lagana wareejiyo wax maslaxa hadda ay magaalada ugu jiraanna ma laha qaanuunka eh, amnigana yani ama istraatiijiyada amnigana yani in lagu darsado in magaalo dhagax iyo ciid taalo in dadku mar walba aysan eh, isa farxad gelin midda eh, saddexaadoo aan ku daraya waxaa weeyaan magaalada caasimadda waa caasimad soomaaliyeed in qoryaha xabadda la iska isticmaalayo twenty four hours askariga uu xabadda iska ridayo xabadda magaalada waa magaalo dee argagaxa mar walba joogtadaana waxay keenaysaa in dadku ay cabsi iyo kalsooni daro ku abuuranto marka ciidan kasta oo ama laami socda ama saldhig jooga ama meel bar control joogo waxaa dhaqan u ah inuu rasaas iska isticmaalo marka in ayadana taasi xoogga la saaraa lagana ilaaliya askariga xabad ridana shalay laga soo saaraa magaaladana aan xabad lagu dhexrin meel ay caasimad adduunka ama magaalo xabad askarta iska isticmaali karaa male labada kun labaatan iyo afartan sii gelaynaa muqdisho waa seef wax ulees hadda amniga xoog badan ma jira waxyaala yaroo dhiman mooyaane marka suuragal maaha markay magaalada ay dabrid noqoto oo ciidanka xabada iska ridaan oo markay rabaan xabadaha iska ridaan sax ma noqonayso arrintaa marka dhagaxdan kusoo noqdo dhagaxdaasi kubana waa kuwa bees u ahaa nabadda weliba bilicda magaalada u yihiin awalba eh, wax weyn oo saameyna ah bulshada kuma lahayn laakiin kuwan kaleeto oo bilicda iyo desaynka magaalada iyo qaabka magaalada qaab dareeye oo ka dhiga magaalo wada qurin ah magaalo wada maaragtay eh, wada dhufaysa in laga qaado eh, mid kale aan ku darsanayo ciraaq xilligii kooxyahan argagixisada ku kacsanaayeen yani dowladdu amar markii maraykanka wuxuu u sameeyey wax la yidhaha greenline yani greenlandkii xal waa lagu waayey waxyaalo badanaa la sameeyey markii dambe dowladda go-aankii qaatay dhagaxdii iyo wixii kontarooladii magaalada dhex yaalla waa laga saaray eh, difaacana wuxuu noqday in xuduudaha laga soo xiro markaana eh, ciraaq oo ku guulaysto hadda baqdaad meelaha ugu amniga roon ay ku jirtaa eh, wadamada hadda carabta marka waxaan qabaa arrintaasna in lagu baraarugo waxyaalaha amniga xoojinayana laga shaqeeyo oo xoogga la saarayo kaasi wuxuu ahaa maxamed xaadir nuure oo ah falanqey dhinaca amniga ah oo u warramaya barnaamijkan xog wareysiga idaacadda kulmiye gafgaf godob godob dhashiyo talawada guracan waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka xog wareysa degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho idinkaga imaanaya markan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka sanadkan sii dhammaanaya qeybtiisii arrimaha dibadda waana qeybtii labaad kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar oo kaga hadli doono dhacdooyinkii ugu waaweynaa iyo isbedeladii ka dhacay dunida sanadkan sidii bishii julaay ee sanadkan ku dhowaad konton ruux ayaa ku geeriyootay shil gaari oo ka dhacay qaybo ka mid a ah dalka kenya sida ay sheegtay wasaaradda warfaafinta dalkaasi iyadoo tira intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen labadii bishii julaay ee sanadkan kooxo hubaysan ayaa weerar ku qaaday guriga ay ka degan tahay magaalada baris ee caasimada dalka faransiiska maayarka magaaladaasi anna hidalgo iyadoo markaa ka badbaaday weerarkaasi hase ahaatee ra-iisul wasaaraha dalka faransiiska ayaa xilligaa weerarkaasi waxa ay ku tilmaantay mid argagixiso oo la doonaya in lagu khaarijiyo maayarka magaalada baris ee caasimada dalkaasi faransiiska saddexdii bishii julaay ee sanadkan xukuumadda yukrain ayaa maxkamad soo taagtay saraakiil sarsare oo ka mid ahaa hay-adaha amniga kuwaasi oo lagu eedeeyay musuq maasuq iyo inay markaa la shaqaynayeen basaasiinta ruushka waxaana saraakiisha maxkamadda la soo taagay ku jiray kuwa aada ugu dhowaa madaxweynaha ukrein valadimir zelenski afartii bishii toddobaad ee sanadkan taalibaanta maamusha afghanistan ayaa soo rogtay amar ku aadanaa in gebi ahaanba la xiro goobaha timaha lagu jarto iyo goobaha dumarku isku qurxiyaan iyadoo horay dumarka afghanistan looga mamnuucay inay aadaan waxbarasho dalka dibaddiisa ah shantii bishii julaay ee sanadkan waxaa la diiwaan diiwaangeliyey heerkulkii ugu sarreeyey ee dunida tan iyo sanadii laba kun iyo toban xilligaasi oo heerkulku uu gaaray halkii ugu sarreysay sideedii bishii julaay ee sanadkan laba kun saddex labaatan ra-iisul wasaarihii dalka netherland ayaa gudbiyey warqada iscasilaada xilka ra-iisul wasaaraha kadib khilaaf soo kala dhex xisbiyada afarta ah ee xilligaasi lahaa isbahaysiga siyaasadeed lixii labaatankii bishii julaay sanadkan ciidamada milatariga neger ayaa ku dhawaaqay inay afgembi milatari kula wareegeen taladii dalka neger xilli ay xabsi guri ka dhigeen madaxweynihii dalka neger maxamed bazuum kaasi oo ahaa madaxweynaha sharciyada haystay sida dimuqraadiga ahna loo doortay iyadoo dadka neger maalinka ay ku waabariisteen isbeddel ka dhacay dalka iyo afgembi taladii looga tuuray madaxweynihii wadankaasi maxamed bazuum xilligaasi urur goboleedka ecowas ayaa ugu baaqay milatariga niger inay dib ugu celiyaan awoodda xukuumadda sharciyadda haysatay uu hogaaminayay madaxweyne maxamed bazuum walow xubnaha saraakiisha milatariga niger ay ka dhaga adeegeen baaqa ka soo baxay urur goboleedka ecowas oo xilligaasi si adag uga hadlay afgembiga milatari ee ka dhacay dalka niger sideedii labaatankii bishii julaay sanadkan laba cabduraxmaan tijaani ayaa ku dhawaaqay inuu yahay hogaamiyaha dalka naiger saacado kadib markii ay afgembiyeen talada dalka niger waxaana arrintaasi kasoo horjeestay inta badan dalalka reer galbeedka gaar ahaan xukuumadda faransiiska sagaalabaatankii bishii toddobaad ee sanadkan ugu yaraan sagaal ruux ayaa geeriyootay in ka badanna boqol ruux dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii uu dab qabsaday dhismo ku yaala dalka thailand waxaana dabkaasi uu ka dhashay koronto sida ay sheegeen saraakiil u hadashay xukuumadda thailand soddonkii bishii julaay sanadkan ugu yaraan afar iyo konton ruux ayaa geeriyootay in ka badan boqol ruuxna dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii uu qarax ismiidaaminha ah ka dhacay magaalada bijaawur oo dhacda waqooyi galbeed dalka baakistan taasi oo u dhow xadka afghanistan uu la wadaago baakistan waxaana qaraxan lala beegsaday boqolaal ka mid a ah taageerayaasha xisbi islaami ah oo ka dhisan dalkaasi baakistan koobii iyo soddonkii bishii toddobaad ee sanadkan waxaa geeriyooday jose paulino gomez oo ahaa ninka ugu da-da weyn caalamka kaasi oo dhintay isagoo jira sano iyadoo toddobaad un ay kaga harsaneed sanadkii aad waxauna ku dhintay gurigiisa pedro bonita oo ku yaala dalka brazil shantii bishii sideedaad ee sanadkan maxkamadda sare ee dalka bakistan ayaa xukun ku riday ra-iisul wasaarihii hore ee waddankaasi cimraan khan kaasi oo lagu eedeeyay musuq maasuq iyo inuu iibsaday hadiyado qaranka bakistaan ay lahaayeen intii uu joogay xafiiska looga arrimiyo dalka iyadoo markaa lagu xukumay saddex sano oo xarig ah lixdii bishii sideedaad ee sanadkan ugu yaraan soddon ruux ayaa ku dhimatay shil tareen oo ka dhacay magaalada nawabsha ee dhacda koonfurta gobolka sindhi ee dalka bakistan iyadoo in ka badan toddobiyo lixdan ruux ay ku dhaawacmeen shilkaasi sida ay sheegeen kooxaha gurmadka sagaalkii bishii sideedaad ee sanadkan inka badan koob iyo afartan ruux sagaalkii bishii agost ee sanadkan ka badan koob iyo afartan ruux oo tahriibayaal ah ayaa ku geeriyooday badda talyaaniga gaar ahaan jasiiradda lambadusa kadib markii ay quustay dooni ay la socdeen taasi oo ka soo ambabaxday dalka tunisiya labaatankii bishii agost sanadkan xulka qaranka haweenka sbain ayaa taariikh sameeyey kadib markii ay markii ugu horreysay qaadeen koobka adduunka haweenka ee lagu martigeliyey sanadkan dalalka venezuela iyo australia iyagoo gool iyo waxba kaga adkaaday xulka qaranka haweenka ee dalka ingiriiska waana markii ugu horreysay oo xulka qaranka sbain ee haweenku ay ku guulaystaan koobka dunida haweenka saddexi labaatankii bishii sideedaad ee sanadkan waxaa geeriyooday hogaamiyihii kooxaha calooshood ushaqaysayaasha ee wagner kaasi oo la sheegay inuu geeriyooday kadib markii ay burburtay diyaarad ay la socdeen isaga iyo saraakiil ka tirsan kooxaha calooshood ushaqaysayaasha ee wagner iyadoo xilligaasina ay hadalhayn badan ka dhalatay warbaahinta caalamka geerida yevgeni bregoshin waxaana reer galbeedku ay aaminsan yihiin in ninkan uu dilay hogaamiyaha dalka ruushka valadimir putin waxaana la aaminsan yahay in dilkiisa uu daba socday ka isaga iyo kooxdiisu ay ka hor imaadeen hogaamiyaha ruushka valadimir putin shan iyo labaatankii bishii agost ee sanadkan laba kun saddex iyo labaatan saraakiisha hogaaminaysay afgembiga dalka niger ayaa ku amray danjiraha faransiiska ee dalkaasi niger in siddeed iyo afartan saacadood uu kaga baxo niger iyadoo xukuumadda faransiiska xilligaasi ay diiday inay ka jawaabto go-aanka ka soo baxay saraakiisha militariga niger ee afgembiga kula wareega talada dalkaasi lix iyo labaatankii bishii agost ee sanadkan madaxweynihii dalka zimbabwe emerson mangagwa ayaa markii labaad loo doortay hogaamiyaha dalka zimbabwe kadib markii uu xisbigiisa helay codadka ugu badan doorashadii ka dhacday dalkaasi walow natiijada doorashada ay qaadaceen xisbiyada mucaaridka dalka zimbabwe sodonkii bishii sideedaad ee sanadkan saraakiisha milatariga dalka gabon ayaa ku dhawaaqay inay afgembi militari kula wareegeen dalkaasi iyagoo sheegay inay xabsiguri ka dhigeen madaxweynihii dalka gabon cali bongo kaasi oo markii saddexaad ku guuleystay doorashada madaxtinimada dalkaasi gabon shantii bishii sebtembar sanadkan jenaraal brice naguema ayaa loo dhaariyay inuu noqdo hogaamiyaha dalka gabon kadib markii maxkamadda dastuuriga ay u dhaarisay inuu noqdo madaxweynaha dalka gabon sideedii bishii sebtembar ee sanadkan dhulgariir xoogan oo cabirkiisu yahay shan dhibic sagaal ayaa ku dhuftay qaybo ka mid a ah dalka morocco gaar ahaan deegaano badan oo ka tirsan gobolka alxaws waxaana magaalooyinka uu dhulgariirku saameeyey ka mid ah magaalo dalxiiseedka marakesh dhulgariirkaas waxaa ku dhintay ku dhawaad saddex kun oo ruux sida ay xaqiijisay wasaaradda arrimaha gudaha ee morocco iyadoo in ka badan shan kun oo ruuxna ay ku dhaawacmeen dhulgariirka waxaana dhulgariirkaasi ka dhashay burbur xoog leh oo soo gaaray qeybo badan oo ka a ah deegaanada dalka morocco iyadoo sidoo kale burbur hantiyadeedna uu ka dhashay dhulgariirka sagaalkii bishii sagaalaad ee sanadkan ra-iisul wasaaraha dalka hindiya narendara modi ayaa ku dhawaaqay in afrika ay xubin joogto ah ka noqotay ururka dalalka barwaaqa sooranka ee ga labaatan kadib shirkii hogaamiyaasha ga labaatan ee lagu qabtay dalka hindiya kaasi oo markaa sanadka lagu martigeliyay dalka iyadoona ay noqotay markii ugu horreysay taariikhda tan iyo markii la aasaasay ururkan in xubin joogtaha looga ogolaado qaaradda afrika waxaana arrintaa ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha dalka hindiya narandara modi labiiy tobankii bishii sagaalaad ee sanadkan duufaanta daniel loo yaqaano ayaa ku dhufatay dalka libiya taasi oo wadatay daalad xoogan oo ku rogmaday magaalooyin badan oo ka tirsan dalkaasi libiya gaar ahaanna kuwa dhaca bariga iyadoo ku dhowaad labaatan kun oo ruux ay ku geeriyoodeen musiibadaas sida ay sheegtay qaramada midoobay shan iyo tobankii bishii sagaalaad ee sanadkan laba madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay in xaalad adag ay wajahayaan danjiraha faransiiska u qaabilsan dalka niger kadib markii go-doon lagu geliyey magaalo madaxa dalkaasi niger ee niyaami iyadoo xilligaa la sugayay danjiraha faransiiska inuu isaga baxo dalka niger kadib go-aan ka soo baxay saraakiisha milatariga dalkaasi afar iyo labaatankii bishii sebtembar ee sanadkan madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa ku dhawaaqay in faransiiska uu soo gabagabeynayo gabi ahaanba howlgalkiisii milatari ee dalka niger kadib markii uu kordhay khilaafka u dhexeeya saraakiisha milatariga niger ee afgembiga kula wareega talada dalka iyo sidoo kale xukuumadda baris horaantii bishii tobanaad ee sanadkan xubnaha aqalka wakiilada ee mareykanka ayaa meesha ka saaray afhayeenkii golaha wakiilada mareykanka jemi macarthy waana markii ugu horreysay taariikhda dalka mareykanka shaqada laga eriyo hogaanka golaha wakiilada dalkaasi toddobadii bishii oktoobar sanadkan dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin ayaa weerar xoogan oo lama filaan ah ku qaaday qeybo badan oo ka mid a ah israel iyagoo dilay boqolaal ka mid a ah ciidamada yuhuudda waxaana xilligaasi qarxay dagaal xoogan oo u dhaxeeyay dagaalyahanada ururka xamaas oo taageero ka helaya shacabka falastiin iyo ciidamada yuhuudda waxaana xilligaasi warbaahinta qabsaday hadalhaynta ku aadan weerarada lama filaanka ah ee aan la filayn ee ciidamada xamaas ay ku qaadeen qaybo badan oo ka mid ah dhulka ay xoogga ku haysato yuhuudda iyo gudaha israa'el waxaana maalinkaa saacado kooban dagaalyahanada ururka xamaas ay dhulka yuhuudda ku rideen in ka badan shan kun oo gantaal warbaahinada caalamka ayaa xilligaas siyaabo kala duwan uga falceliyey weerarka falastiin ay ku qaaday israa'el iyadoo loo diiwaan geliyey weerarkii ugu khasaaraha badnaa ee israa'el lagu qaado tan iyo markii uu bilowday dagaalka falastiin iyo yuhuudda sideedii bishii oktoobar sanadkan saraakiisha xukuumadda daalibaan ee maamula afghanistan ayaa shaaca ka qaaday in dhulgariir ka dhacay afghanistan gaar ahaana galbeedka dalkaasi ay ku dhinteen in ka badan laba kun oo ruux toddobiiyo tobankii bishii oktoobar sanadkan maamulka yuhuudda ayaa waxa ay duqeeyeen isbitaalka al ahl al carab ee ku yaala marinka ghaza isbitaalka oo lagu dabiibayay dad ku dhaawacmay weerarada duqeymaha ee maamulka yuhuuddu ay ka wadeen ghaza iyadoo duqeynta ay ku dhimatay in ka badan shan boqol oo ruux tiro ka badanna ay ku dhaawacmeen duqeynta isbitaalka waxaa ka dhalatay caro xoog leh oo ay sameeyeen dunida muslimka ah iyo guud ahaan caalamka iyadoo siyaabo kala duwan looga hadlay dhacdada madaxweynaha dalka falastiin maxamuud cabaas abuumaazin ayaa sheegay in israa'iil waxa ay waddo ay tahay isirtir iyo xasuuq aan loo meeldayin oo ay ku hayso shacabka falastiin waxaana xilligaa uu kasoo duulay dalka jordan isagoo dib ugu noqday daanta galbeed xilli la qorsheynaya in halka kulan uu kula qaato boqorka dalka jordan madaxweynaha dalka maraykanka joy biden iyo madaxweynaha dalkaasi masar cabdilfataax al siisi boqorka dalka jordan ayaa xilligaa si carale u hadlay isagoo markaana baajiyey safar madaxweynaha dalka maraykanka joe biden uu ku tegi lahaa jordan halkaasi oo la filayay inay kulan ku yeeshaan halkaasi oo la filayay inay kulan afargeesooda ku yeeshaan hogaamiyaasha dalalka falastiin jordan masar iyo maraykanka waxaana xilligaa madaxweynaha maraykanka saacadoon kadib weerarka uu ka degay magaalada tel aviv ee magaalo madaxda yuhuudda waxauna si jees jeesa ah uga hadlay dhacdadii maamulka yuhuuddu ay ku duqeeyeen isbitaalka al ahl al carab ee ku yaala ghaza joe biden ayaa sheegay in duqeyntii lala beegsaday isbitaalka aysan ka dambeyn yahuudda wuxuuna ku eedeeyey in xamaas ay ka dambeeyaan taasi oo dunida oo dhan ka yaabisay waxaana si jeesjees isagu u hadleeyay uu yidhi ha idinka ma aha dadka sameeyay dhacdada waxayla tahay inay dad kale sameeyeen oo uula jeeday xamaas ayaa markaa duqeyntaa fuliyey waxaana xilligaa dalal badan oo ka mid ah caalamka gaar ahaan dalalka islaamka dalal ay ka mid yihiin turkiga jordan iiraan iyo dalal kale ka dhacay dibadbaxyo xoogan oo looga soo horjeeday weerarka arxandarada ah ee maamulka yuhuuddu ay ku duqeeyeen isbitaalka ahlal carab ee ku yaala ghaza waxaa magaalada talaafiif gaaray ra-iisul wasaaraha dalka ingiriiska rishi sunak oo isaguna garab istaag u muujiyay maamulka yuhuudda waxaana sidaasoo kale gaaray magaalada talaafiif madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron oo dhankiisa taageero u muujiyay maamulka yuhuudda maamulka yuhuudda ayaa wax ka yar saddex toddobaad waxay duqeyn ku dileen in ka badan lix kun oo ruux oo ka mid a ah dadka falastiiniyiinta ah iyadoo dhaawacuna uu intaa ka badan yahay waxaana khasaaraha ugu badan uu gaaray dadka rayidka shan iyo labaatankii bishii oktoobar ee sanadkan laba kun adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha caruurta ee unisef ayaa sheegtay in in ka badan laba kun iyo lix boqoloo ruux oo caruur ah lagu dilay ghaza wax ka yar saddex toddobaad oo ay ku dhinteen duqeymaha aan loo meeldayin ee maamulka yuhuuddu ay ka geysanayaan ghaza iyadoo oo unisef ee xilligaa ku baaqday xabajoojin deg deg ah iyo in sidoo kale gargaar biniaadanimo loo sameeyo malaayiin kamid a ah caruurta falastiiniyiinta oo wajahaya xaalado adag kuwaasi oo ku nool ghaza oo in ka badan lix iyo toban sano go-doonsan sidaas ay tahayna maamulka yuhuuddu ay ugu dareen duqeymo aan loo meeldayin guud ahaana inta ayaan kusoo gabagabeynayaa dhegeystayaal barnaamijkii gaarka ah aynu kaga hadlaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa iyo isbedeladii ka dhacay dunida sanadkan intaan barnaamijkan lamid ku kulmi doono nabadgelyo waxaad dhegaysateen barnaamijkii dhacdooyinka arrimaha dibadda kuwoodii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhammaanaya oo qayb ka ahaa barnaamijkeen xog waraysi markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan ee barnaamijka xog waraysi koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay waxaa la yidhi soomaalay adduunyada admiga ku nooliyo lamid noqo asaagalamid noqo asaaga wardaabadna waxaad ka tagtay ugaar iyo dugaag iyo ileen xoola maahide aqoon iyo garaad buu rabbi kugu abuure ku adeegta garashada warbisloodna waxaad ka tagtay kuwa asalka dhalashiyo afyo diil midayno isku uunahayn baastaan qaran wadaago danta guud ilaashee ummadyahay u noolow sida aadmigo waradna bashiiroo waxaad ka tagtay ilma adeer waxaa nahay aanada qabiilkiioo arsi lagu salladaye ummad yahay u noolow sidii aadmigo kale aryaadhaha kulligiin waxaad ka tagteen wax dhambaad asqowdo ambatood habaawdee wax dhambaad ilduuftoo aad kala irdhowdee aqli iyo karaamaa ilaahay ku siiye ummad yahay u noolow sidii aadmigoo kale warnamiyo maysin warsaday heestuu ra'iisul wasaare hamsiisuu biyey oo eh uu sii waliba eran jiray sidii baniaadankoon dhagannen warba waama buntland heesta kula hadlahaya iyada baryahan buuq ku jidhe war loogu baaqoo loo bandhigayo sida biniaadankii u noolaawe bulshadeennu haddeer bahalmay u ekaata aryadhaha horaaba waxaa loo yidhi bini'aadankuba berigiisii hore wuxuu baahi qabay barashiyo hubkeed yuu kaga baxee war waxaa hore loo yidhi waa macallin baahidu looga baxa dhibaatada war waxaa kaloo loo yidhi masiibadu adduunyada ayadaa warnamiya wanti walbaaso badkanti dad handhaha galayaan bamba ku furayaanba dadka kadhaha buuhaan eh. weli bani aadamnimadaana wala baagaka ah eh. warmadee war mahayside eh. ra-iisul wasaare xamsoo ka qayb gala shirka amniga caasimadda wuxuu yidhi saraakiiley waxaad ku faanteen inaad amniga muqdisho sugteen xildhibaan dayfullah dembiilayaashii dilay ma soo qabateen kadibna waxay dhaheen maya waase lagu daba jiraa war intaad leedihiin waa dhintay waa baxsaday war intaad leedihiin waa dilay waa baxsaday war intaad leedihiin waa la qabtay waa baxsaday war intaad leedihiin waa lagu daba jiraa amnin la sugay ma jiro ah, warba raysal wasaaruhu eh. mandhuhu soo shidanhayaa war awaa cabdidhuu yuusuf weliba horangaray eh. abni taame lama helin eh. jananadoodun tira male hee ma inlatahaan laybi goradeyana aryaadhaha raysal wasaaraha warkiisu inta dembiila fakahayo abni aad ku faantiin ma jiro yiri waana sax war kalemaanay derajadu xarraga maahan kibir iyo xadgudub maahan isxaduuri been maahan war hadalka raysul ma adnaa fahmine faraska waxa jeedalka loola dhacaaha ka sii badiya weeyaan marka raysul wasaaruhu amniga caasimadda in wax badan laga qabtay waa ogyahe eh. dadaalka la sii labanlaabuu ula jeedaa waan wallaweynay dadaalkiinnu haynoo dambeeye eh. shirkii jabuuti ka dhacay miyaa nagu ixtiraafteen warwaaqlo war ma hayside eh. shirkii jabuuti siddeed qodobaa ka soo baxday amniga in laga wada shaqeeyo in nabadda la xasiliyo gobolada in wadahadalkii dib loo bilaabo in heshiisyadii hore la fuliyo in wararka xanafta leoo saxaafadda laysaga gudbiyo la joojiyo marka waxaan la yaabanaha haddii qodobadaasoo dhan la joojiyo muuso carooday faysal oo iswaalay iyo axmedna aadan maxay sheegi doonaan axmed oo hadda lalaaya xanafta hala joojiye maxaad adiga u bilowday aryadhaha haddii war xanaf le hala joojiye la yidhaa baysal iyo adna waleeca buri maayaan haaya goota cadda maxaa laga yidhi warwaaqlowbow hadda war mahayside esasi xataa annaga naga fara baxsatay waxa la waayey geelow ninkii waalanba u dudaa war bashiiro war baadan hayne waa la isku soo noqone wixii nool adduunyadaaye warwaaqlow waxaan kaloo la yidhi cuwaysha u dhalo sanka kala marooro sidii kama jeclaadee sida sanka dhiganayo isa suran waxaana ahay sokeeyo walaala warkalamaanay war ma haysaane xildhibaan sambaloolsho oo ka hadlay shirka amniga caasimadda oo ra-iisul wasaare xamse ka qayb galay sharciga ninkii adkaadaa sameeya miyuu yidhi weli waa soo gurguuranayaan miyuu yidhi war mawliidkii mar hor u dhammaaday waan walaweynayma iminka unbaa soo xabaala toosteen war weligiin kalamaanay warka waad rabjisaansi aad waalantihiine xildhibaan sambaloolsho wuxuu yidhi yidhi ra wasaare haddii dheshiikihii iyo beekaa'imkii in magaalada lagu dhex wato la joojiyey weli cabdibelayaal iyo qoryo badanaa wasiiradaadu wataan magaaladu waa nabad qoryaa lagu dhex wadanaana iswaafaqi mayso nintii majaranaayoo dabajeex lagu waardiyeynayana wax la aqbali kara maaha nin suuqa wax ka gadanayo jidadka loo xidhayaana gar maahan qoray meeshii lagu arkana iscaburina ka jirta caasimadaha adduunkoo nairobi noogu sukaysana waxaasoo kale kama jiraan labada kun la galay mana rabno qori wadda lala taagan yahay urbo wildhibaan sanbaloshe war ma haye agaasimaha hayada nabadsugiisa mahad salaad garan kubadda cagta wax iska soo gala haddee isagoo lugaynaya hangaari wadan waar ma kubaddu ciyaaraa aryaanaha bashiirow adigaan war hayna xildhibaan sanbaloolshe lama jeerow taliyaha nabad sugidda soo naqday qoryana ma qaadan jirinow yidhi war cabdulow sanbaloolshe wuxuu yidhi amniga caasimadda macwiisleeyaa sugtay war beledweynehii muqdisho miyau isku qalday war adinkaan fahmina warka sanbaloolshe khawaarijta haddii lagula diriro gobollada caasimaddu nabad bay noqonaysaa war caasimaddu inay nabad tahay anigu waxaan ku ogaaday markaan istaadiyo muqdisho ku arkay boolis ulal wato amniga sugaya gorgarow taageeradaa kula tagtay xabaduhuna maxay ahaayeen warba waxbad saaxiibtinimaaxidoo kor loo ridahayo war wasaaruhu wuxuu yidhi adinkaa falane magaalada dhagaxsiima olli doono shacabka iska daaya xataa annagaa dhib ku qabna ah, oo dhagaxda ma layska qaadaya dadkii dhiga miyaan laga talagelinayn war dhagahaanta dadkii dhikdii inoo dabakahan ahayti warba dhagaxuma beeshuu qaadanahayey war-iisul wasaaruhu shirkii amniga looga hadlaya ku dheeraaday wuxuu yidhi waa daalnay sababtoo ah dhaanta ma leh cayaar hees ma gabay ma leh shiri ma leh guubaaba waxba marka bahdii sugaanta meeday miyaynaan casuumin kadibna su'aashaas markaan dadka weydiiyey waxaa liigu jawaabo yidhi abuu masuur roobow oo fadhiyoon ka xishoonnay war abuu roobow hooba roogi nashiidadii bunayati bunayatita maylanka gaadu waay warmadee wasaaradda awqaaftii wasaaradda fanka iyo suugaanta labaduba labada wasaaradoo dowladda ka tirsana maxaa loo kala xishoonahayaa aryaadaha ra'iisul wasaaraha samigay cabdullaah ba u shirbo wuxuu yidhi beledka war cabdulla waxaan u malaynahay inaad soo wado shirib iyo dhaanta waa shirka shaqaystaha shalaayine war war ma haysiina ciyaartii shalay galmudug inay badasay isku qaadatay oo garoonkii oo dhan toosh ka wada shiday taageerayaashooduna ceelasha ilaa suuqa xoolaha ay ka yimaadeen ayaa gabagabadii la bareejeeyey war hirshabeelle haba soo daahayna waa imaanaya war taageerayaasha galmudug gabagabada ciyaarta markii la bareejeeyey madaxaanna furan waa kuwii dhihi jiraye madaxaanna jaban ma yidhaahdeen urba buntland banoonigan ka qaybgeli mayse hadda ciyaarka culus baa u taalla warbashiiroo sanadkii hore markii goolka laydinka dhaliyey ayaa ciyaartooydiinnu waxay dhaheen buntland inay soomaaliya ka timid ahaan doonto u malayn marka ma hadalkii ciyaartooydaad ka dhabayseen naw aryakuna miyay goosteen war taageerayaasha galmudug iyagaa ciyaarta toos u tabanayay warbow markii horeba reer mudug banooni in la dheelsiyaa qalad ahayde madaxweyne saciid cabdulaahi deni wuxuu yidhi soomaaliya hadda cunuqabatayntii waa laga qaaday laakiin buntland bay cunuqabatayn saadhay dhaqaalihii beesha caalamku noogu tala gasheena hadda muqdishay ku xayiran tahay deegaan meeday warboowaqlo hadalkaa iga dhexgelina madaxweyne siciid deni waxaa kaloo yidhi toddobiyo tobanka xildhibaan khaatumo waa la soo xulahayaa hadda cidiidi kadha iyo cid ka hor ka dhana ma jidho isamada buntland oo go'aan soo saarana waxay dhaheen khaatumo go'aankay gaadhan waa ku mahadsanyiin waanu u hambalyaynaynaa xildhibaanada buntland sagaaliyo afartanka soo hadhay baa lagu kala calaf qaadahayaa war bashiirow arrimahan ka dhacaya buntland iyo khaatumo muuse diiraddu ku eegaya warwaaqlow buntland garan maysan inuu xaaladeeda odayaalbaa u talinahaya waa degan tahay eh. kudayo buntland kudayo siday dowladde micnaheedu tahay burbashiiro warmahaya sida madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed garaash wuxuu yidhi go'aankii isimada s qaatuma waa lama taabtaan warma hadduu run sheegahayo weli waa ka madaxweynahay muxuu isu casili waaye warbashiiro waa idinka cunaqabateyn ka cabanaye cunaqabateynta canshuurta aad ku soo rogteen s qaatuma waa maxay war yamyam iyo qadaadweyn meel kasta waa joogaan warbow hadda maamul kasta cashuur inuu qaado xaq buu leeyahay aryaadaha war ma haysiina raggii galcad ku gurguurta ma gaareen mase waaga dhexay sii socdaan cabdullow ogaaya gabdhuhu sida aan arkay ugu horbaroorteen soo noqod umayaal war habluhun hubkoodii ma qaateen iyakuna war horta runurgood waxa ku duugan mana fahmay war runurgood waxaa layidhi daahir calisow iyo kuwo badanoo lamida iyo kuwa ku xidhanaa jooga daahir calisow horta marar badanaa layidhi waa dhintay ma kuwo kaloo badanaa jira mise waa isagii oo soo noolaaday ariga wax dhinta sooma noolaadaane waa baxsadaa lagu yidhi warkalamaani war ma haysaane maalayaha tiyaatarka qaranka abwaanguure wuxuu madaxda dhaqanka iyo fanka heshiis kula galay baa layidhi dalka ciraaq bawa saydaati wasaadati tacawun shacab soomaali ma yidhi war shacabka ciraaq miyuu dhaha tiyaatarkiina sirqaan ku dhis war ciraaq waxaan soo marnoo kaley soo martee yaa labadeenna cashar laga baranayaa war ciraaq waa dal oo isdhisay waa dhintay waa baxsaday naga daayay sidii bini'aadanka u noolaada wanabwaanguura markuu meesha tagay ma la yidhi ku soo soco sacaaba furan ku soo soco sacaaba furan war ciraaq af soomaali loogama hadlee fadal yaa shaacir baa lagu soo dhoweeyey manashiidaa loo qaaday intaan garanaya way dhaaftay horta anigu waa yaabay injineer fahad cali xasan safiirka wadamada carabta qaabilsimiya war kalamahan idinka dhaftirkiinnu ugaahiyo dugaagiyo ileen xoola maahine aqoon iyo garaad buu rabbinagu abuure ummad yahay u noolow sidii aadmigoo kale u noolow xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog warayso ad kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana heesta gabagabada ee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo